مركز الهداية يقدم طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رasuuli اllahi وعalى alihi وsaxbi wala ama bacd waxaynu ku jirnay طariiqii labaad ee طرق daal calى alciliya ama masaalikul cilada ahaa kaasoo ahaa alimaa wuxuu musanifku ina soo yidhi iimaagu waa shan nooc buu u qaybsamaya isaga laftiisaa shan noqonaya isaga oo sagaalka masaarigtaa ah ka mid a ah, ayaa isaga laftiisaa shan nooc sii noqonaya noocii koowaad baynu soo marnayoo wasfiga in laga tartiibiyo xukum fa'na lala xidhiiriyo saasaan ka qaacida ahaan ku soo marreen markii hore gadaal laakiin wuxuu ka keenay xataa faada haddaan lagu darin tartiib alxukmi cala alwasfi inuu cilliyo faa'iideynayo waxaan joognay midka labaad athaani insha allahu afarta dhiman baa cashirkeennu caawa ku saabsanaan doonaa si aynuuga ilaalino tadaakhul badan inuu dhaco hadday suuro gashana dariiqu athaalith baan isaga markaan dhammayno ku dari doonaa lakiin raabica laguma dari karo kan laftiisaa tafaasiil badan yeelan doona saan arki doono athaani an yaxkuma an yaxkuma caqiba cilmihi bisifati almaxkuumi calayh ka qowli اlacraabiyi aftartu ya rasuula اllahi faqaala actiq raqabatan lianna salaaxiyata jawaabihi tugalibu kownahu jawaaban wالsu'aalu mucaadun fiihi taqdiira faltaxaqa biاlأwal ereyga ka qowli اlacraabiyi aftartu ya rasuula allah mise waaqactu ahli mise waaqactu ya rasuula allah cibaaraad kala duwan bay sheegayaan lakin waxay u badinayaan asalka mualifku inay aftartu ahayd laakiin islaax lagu sameeyey maadaama xadiidka iyo tamhiilkaba muwaaqacada iyo jimaaca uu kaga habboon yahay saynu tilmaami doono suuradan ama noocan labaad anwaacul iimaaga ah markii nabiga loo sheegay calayhi sala waa inuu shaksi xukumo ama masala mucayana u xukumo kadib markuu ogaaday waxa kasa waxaa ka soo fulay iyo sidaa wax u dhaceen marka marka loo sheegay waxaasaa dhacay ayuu xukum soo saaray waxaa dhacay ee loo sheegay oo sawir ka bixinaya waxaanuu xukumayo marka maxkuumu calayhigu waa shaksigii ama ficilkiisii waay shaksigii ficilkii ka soo fulay marka loo sheego ayuu xukun saaray xaaji takarara haada hadda adiga ta telefoonada codka ha la xiro bilcanta wey marka haddii wasfigii may ficilkii qaabku waxu dhacay loo sheego kadibna xukun uu saaro waxaa loo sheegay in xukunkani ka dhashay bay daahirka tacliilku noqonayaa marka an yaxkuma waa inuu shaaricu xukumo shaksi buu xukumay ama ficil buu xukun siiyey caqiba cilmihi markuu ogaaday kadib bisifati almaxkuumi calayhi waxaa la xukumayaa ficilka xukunka la siinayo sifadii iyo qaabku u dhacay markuu ogaado kadib hadduu xukun saaro qaabkaasi inuu cillada xukunkani yahay kayfiyadaa iyo sifadaa dhacday baa laga faa'iidaysanayaa tusaale ninkii maalinnimo xaaskiisa u tegay weye ka qowli qowliilacraabiyi wuxuu yidhi aftartu waan afuray yaa rasuula allah sawaabku waxaa weeye inuu yidhahdaa waaqactu yaa rasuula allahi sal l slam waaqactu ahli xaaskaygii baan ku dhacay oo jimaac buu uga sheekeeyey ninkaasi mithaalkan mar labaad wuxuu kugu iman doonaa cilal badan marka intay isugu yimaadaan la kala saarayo o la kala shaandhaynayo oo sifaadka saalixada ah iyo kuwaan saalixada ahayn la kala shaandhaynayo acraabi buu ahaa meel fog buu ka soo qayliyey qaylo meel fog laga soo qayliyey cilalka sharcigu wax ku xira ma tahay ninkan waa acraabiya waa reer magaal cilal axkaamta u kala duwanaata ma cilalka dardiga ah waaqactu ahli mar hadduu yidhi ninkii reerkaygaan fii nahaari ramadaana u tegoon u galmooday nabi wuxuu ku yihi catiq raqabatan xore halkani xukumkan actiq raqabatana wuxuu yimid marka uu tilmaamay waxa uu sameeyey waxa uu sameeyey uu sheegay muxuu ahaa maalin ramadaan baan reerkayga u tegay buuri kadib waxaa laga ratibay xukuma addoon xore ma haya kan samee axkaamtii kafaarada ee laasimaysay baa la faray wuxuu yidhi marka lianna salaaxiyata jawaabihi jawaabta uu nabigu bixiyey inay u suubato darteed inay u suubato oo xukunkani xukun u suubada uu yahay waxa uu ninkan sheegay yaa tuqallibu malaha u badinaysa kownahu inuu yahay jawaaban horta catiiq raqabatan iyo khalad weyn baan galay iyo kafaarada iyo cuquubadaas inay munaasib u yihiin waxay danni haaliba ina gaadhsiinaysaa catiiq raqabatan waxay jawaab u tahay waaqacatu ahlihi jawaabteedii wey haddaba saa'ilkani su-aal iyo xukunkood buu weydiinayey wuxuu sugayey jawaabteedana waxaa la yidhi caqidta actiq raqabatan waxaan marka eh, xukunnay xukun khalabatu danni ku salaysan inay actiq raqabatan jawaab u tahay xukunkii uu raadinayay mar haddaan saa haalib ka dhignay faqaala actiq raqabatan lianna salaaxiyata jawaabihi tuqallibu kownahu jawaaban ayib idan maxaa ka dhalanaya meesha waaqactu ahlii fii nahaari ramadaana waa su'aal actiq raqabatanna waa jawaabteedii waxaad soo keentaa marka qaacidadii qawaacida fiqiga ka mid ahaydee assu'aalu mucaadun fi ljawaabi ahayd kaannahu nabigu inuu yidhi bay ka dhigan tahay waaqacta ahlaka fii nahaari ramadaana faactiq bay noqon lahayd haddaba fa'dii halkan waa muqadara suuradii horeen soo marray fa malfuuda oo mantuuqay ahayd halkana fa'dii fi siyaaqi waa muqadara o mafhuuma min asiyaaqi wey fakaannahu qaala idaa waqacta ahlaka fii ramadaana faactiq raqabatan taqdiiran su-aashu wa su'aaluna mucaadun waa la soo celiyey fiihi fi ljawaabi taqdiiran qiyaas ahaan way qadaran tahay jawaabtii ninkan mujiibkiihi saa iyo saa miya haa markaad tidhaahdo haa saa iyo saa weeye adoo yidhi bay la mid tahay marka kalaamkii waa muqadar mar hadday sidaas tahay faltaxaqa qismiga noocani wuxuu haleeloo raacay bil awali noocii hore imaaga ka mid ahaa farqigu midna fa'dii waa malfuuda midna fa'dii waa muqadara waaye labadaba waa xukum laga tartiibiyey can wasfin can sifatin midna fa'dii baa daahiro ahayd oo malfuudo ahayd midna fa'dii baa maxduufo oo muqadara ah idan fi natiija maxay noqotay xuruuftu isku macnay faa'iideeyaan hadday daahe malfuuda tahay hadday muqadara tahay intaa warkeenni oo dhan kii hore inuu la mid yahay farqiga u dhexeeyana fadii oo la sheegay iyadoo muqadara ay tahay baan ku soo ururinna faltaxaqa bilawali mar haddaad ogolaato waa muqadara su-aalu mucaadun filjawaabi muqadarkiiyo malfuudkana inta badan isku xugma isku mid bay noqdaan faltaxaqa bilawalida waad sallimaysaa fara waa isdhiibaysaa markay saa noqoto athaalitثu ka saddexaad an an yadkura an yadkura shaaricu waa inuu sheego wasfan sifuu sheegay low lam yu'ahir hadduusan saamayn ku lahayn lam yufid wax faa'iida a ma yeesheen meeshan in lagu keeno mithla inahaa min aلطawaafiina calaykum tamraة طayibaة wamaء طahuur wa qowliha yanqus الrutabu ida jafa qiila nacam qaala falaa idan wa qowlihi licumara waqad sa'alahu can qublati asaa'im ara'ayta low tamadmalta bimaa'in huma majajta wasfi in la sheego haddaan cillo laga dhigin sheegitaankiisu faa'iide ma yeesheen imise mithaal buu sheegay afar mithaal buu sheegay macnaahu afar suuro wey noocan haalidka ah afar buu u qaybsamaa ama afar suuruu yeeshaa mithaal walbana suuruu u taagan yahay suwarkii afartaa ka mida suurada koobaad waxay yidhaahdeen waa inuu siyaaqu ku yimaado dafcan litawahumin ama dafcan liishkaalin inay suuradan xukunka la siiyey iyo suuro kaloo xukunka ka duwanayd mutashaabihan yihiin baa saa'ilkii waxaa ka gashay mugdi farqiga u dhexeeya labadan suuro qisada hiradana wayay yidhaahdeen wejhu istidlaalkeennu innada ma aha taa waan ku soo marnay meel horaan ku soo marnay wejiga lafdu tawaafka wasfiga tawaafka ee hirada la siiyey wey waxay yidhaahdeen xilliga nabiga calayh salaatu wasalaam laba qoysoo darisa buu qolana tegi jiray oo gurigooda geli jiray qolana gara mari jiray kuwaasa ku dhaafi jiray sabab sababul wuruudka xadiidka marka laga hadlayo qoladii gurigooda la dhaafi jireen laba soo geli jirin baa dacwootoo tiri kuwanna waad u gashaa annagana nooma soo geshide maxaa dhacay markaasuu waxay dee gurigiina ay baa jooga waxay dhahen oo iyagaba bisadama yaanyuur baa joogtay hiraa joogtay sinawr baa joogtay wuxuu ihi innaha min atawaafiina calaykum waatawaafaati siyaaqa iyagii waxay moodeen la noqotay haddii kalbi lagu tacliiliyey inaan la gelin tanna sirnowr ay joogta iyo hirro joogta inaan la gelinay tahay inay labadan suuro mushtarak mutashaabiha yihiin bay la noqotay haddaba markii hiradii lagaga jawaabay min adawaafiina in cillada faariqa ee ayga iyo hirada kala tafriiqisay kasratu tawaafka ay tahay ba halka laga gartay wa ilaa haddaan min adawaafiina ayna ta'hiir lahayn in lagu sheego fii siyaaqi الtafriiqi bayna الsuuratayni اlmutashaabihatayn waxba ma faa'iideyseen keliya halkaa ma aha dee waxba ma faa'iideysen haddayna faa'iidinin xashw iyo cabad bay noqon lahayd oo hadday noqotona kalaamka shaarica yunazahu min alcabathi wاlxashwi aladii laa faa'idata fiihi marka mar walba intaa dambe inaan kuu sheega uma baahnide laa yufiidu markii fii siyaaqa nusuusta shaarica la yidhaahdo wasfigan sheegitaankiisa iyo kelimaddan ma faa'iidaysan haddii lagu yidhaahdo siyaaqan takmiladan haddaba taalle iska gara wey marar badan baynu sheegnay marka dambe dee intii dambe ad u dhammaystira wey hadayna faa'idayn xashw iyo cabad wey xashw iyo cabadna kalaamka shaaric yunazahu canhu haddii weliba meeshan oo kale lasii rabay in lagaasii dhaadhiciyo lagu sii geeyo meelaadan qanaacada soo noqon karin siyaaqana dee cuqaladu waxay moodayaan wasfi mufariqa inuu yahay nafiga uma jeedin haddii la yidhaahdan laftiisaaba iihaam iyo taldiil noqon baa lagu dhihi ma nabigaasaa yiri baad leedahay maya maya maya intaad raa gacmaha taagto inaa sallimta un waay markii taa lagu adeegsanaya laakiin calaa ariiqati almanaatiqa xujajkii khataabiyada ay dhihi jireen ee laysa bidaruura inay xaqiiqo ka cabirayso laakiin siyaaqa loo dhigay adiga markaaba quluusha lagugu tuuraya waay oo dadku laga yaabo inta caatifada shucuurkooda la kiciyo inayna isweydiininba war waxaani madaa buu xujo yahay ayna furfurba gelinba waa si aada u dhacda marka inahaa min adawaafiina suuradaasay u taagan tahay in qofka saa'ilkiihi uu ismoodsiiyo ama qofka mutakalimkiihi uu taqdiiriyo saa'il iyo tawaham inuu jiro suuradan iyo suuro kale inay istashaabuhayaan wasfigana litafriiqi loo keeno oo fadalla calaa ana alwasfa mu'ahirun fi tacliili suurada labaad waxay yidhaahdeen waa wasfi hasna haddii la sheego wax faa'iidaa aan lahaadeen oo ishkaal isna ka jawaabaya ishkaalkaa kala laba oo xadiid xanafiyadu ay deliishadaan bay keeneen oo mashhuur ah waxay dhaheen nabigaa meel isagoo jooga baa loo keenay biyo aada u dhanaan timir buu waxoogay ku dhex ridid si dhanaankan uga baxo kadib buu ku tahaara qaato oo ku weysaystay kadib baa la weydiiyey oo kuwan isay tahaaro u galeen markaasu wuxuu yihi tamratun tayibatun wa maaun tahuurun waxba ma dhibayso xanafiyadaa daliishata biyahan casiiraadka iyo inay tahaarada gelayaan waana meel jadal dheero biyahan maaul mutlaq khasaa'istooday ka mid tahay iyo maaha ma tacabudiyaad baa masaladu mise tacabudiyaad mehe waa macquululmacnaa iyo jadalkii dheeraaye xanafiyada iyo shaaficiyada kutubulfiqi walusuul ku dhex maray wey halkan suurada waxaa loo keenay bay dhaheen wax faa'iida a dikrigiisu ma yeesheen wasfigan haddaan suura siyaaqu tafriiq uusan ku soo aroorin istishkaalka qayd in lagu xidhiyo inaan lagu xidhin mar hadduu sida nabigu yidhi biyahoo dhan timirtu waxuma dhimayso casiir laga dhibay waxuma dhimayaa loo keenay marka taasay ku cilayeen suurada saddexaad tii hore wax badan uma dhexeeyo wax badan uma dhexeeyo walidaalika musanifkeennu suwar kama dhigine amhiluu ka dhigay suwar kala duwan kama dhigin amhiluu ka dhigay ta saddexaad waxay dhaheen iyadana waa isla sidoo kaleeto shaaricu hadduusan wasfiga shaaricu waa inuu su-aal can wasfin keeno su-aashii markii loo taqriiriyana xugun uu ku saleeyo xukunkan haddaan wasfigan uu su-aasha timid iyo jawaabta wasfigii taqriirkiisa ah haddii aan la dhihin su-aashan wasfigan canhu la weydiiyey kadibna xukunka la sheegay ta'hiir bay leedahay su-aashu cabad bay noqon lahayd ayanqusu rutabu idaa yabisa wey nabiga rutab iyo timir la isku gadayaa la weydiiyey kadib wuxuu yidhi timirtu way engegantaho way qallashae way bislaataye rutabkan hadduu bislaamo culayska iyo miisaanka wax ma dhimayaa markaasaa la yidhi haa wuxuu yidhi falaaidan marka ma bannaano haddaba isdhimitaankaasi ayaan qusiyo wasfiga nuqsaantiihi inuu xukumka taxriimka sabab u yahay baa halkaa laga gatay tii hor uunu celiyo waxaad tidhaahdaa wasfigan hadduusan mufiid fil cilciliya tafriiq ahayn sheegitaankiisi iyo ka su-aashiisi iyo jawaabkiisu cabad bay noqon lahayd wa khitaabu shaarici yunazahu canhu lakiin kan laakiin shaaricay su-aal ka timid weeye suuradan suurada afraad waxay dhaheen waa in shaaricu uu qof xukun la weydiiyo xukunkii markii la weydiiyo suuro kale uu keeno oo shabah ka dhexeeyo wejhu shabihiina uu sheego kadibna uu sidaa kaga tago suuro kaleu ku weydiiyood xukunkeeda taqaano xukunkeedii baad sheegtay shabah ka dhexeeyuu ku ishaaray labada suuro kadibnu iskaga tegey xukunku waa la xukun inay ka dhigan tahay oo suuradaa kale iyo wasfigaa shabaha ah waxaa loo keenay shabaha inay lxukmi jirto waana adilada ihbaatu lqiyaas wax ka mida wey markii la tafsiilinayo cumar baa nabiga u yimid oo qof haween dhunkaday soonkiisii inuu jabayo weydiiyey wuxuu yidhi isagoo sooman hadduu luqluqda ka waran soonkiisu ma jabayaa wuxuu yidhi cumar maya haddaba halkaa waxaa lagu tashbiihiyey qubladii madmadada lagu tashbiihiyey shabahay wadaagaana mid walba wax afuriyuu muqadimo u yahay wey biyaha luqluqashada afka la geliya waa muqadimada in la liqo laakiin ilaa liqitaankii uu dhaco muqadimadani soonka ma jebayso cumar waa garanaya marka tanna qubladu waxay muqadimo u tahay in la isfarasaaro farasaar bay muqadimo u tahay haddaan farasaarkii dhicin ma jebinaysaa marka shabaha suuradan suurada ka dhexeeye lagu tambiihiyey haddii aynan mufiid ahayn shabaha sheegitaankiisu fi siyaaqi fii siyaaqi aljawaab lagu sheego wax macnaha haddayna lahayn lakaanat cabathan wa xashwan warubama kaanat kaanat tadliilan wa iihaaman shaaricana yunazah canhu bal min alcuqalaa yunazahuna can mili hada fadlan can ishaarici kalaamka shaarica adi afartaa suuruu dhigay suuradan dambe khilaaf baa ku jira hal hiya min anwaaci اliimaa'i am laa ahmidiya rag lamida waxay qabaan iimaan maaha suurada suwarka shabahe iman doona wey sax ciliyay faa'iideen laakiin suwarul iimaan ka mid ma aha shabaha jidka la yidhahda inoo iman doona ee ariiqul khaamiska ah meeshaas ha la geeyo rag ka midaa ah qaba alraabicu nooca afraad anwaaculiimaanka ka mid ah. an yufariqa shaaricu waa inuu kala qaado fi lxukmi xukumka bayna shay-ayni laba arrimood buu kala qaaday xukumka bidikri wasfin wasfi uu sheegay buuna ku kala qaaday sharcigu waa laba shay inuu wasfi ku tafriiqiyo wey halkan waxaa kugu soo noqonaya wixii la dhihi jiray mafhuumu shardigii iyo mafhuumu sifadii iyo mafhuumul ghaayadii iyo mafaahiimtii aada soo martay wasfi baa la sheegay xukun baana laga dhaliyey waxaa laga fahmayaa wasfigaa haddii la waaye xukun ka duwan inuu leeyahay sooma soo mafaahimt saamayna ku soo marin isla mas'aladii oo kaleeta waay masalada awsaaftana masaa'ilkaasi aada u shabahdaa laba shay baa la kala tafriiqiyey bidikri wasfin baa lagu kala tafriiqiyey halkaa waxaa laga garanayaa wasfigaasi inuu cilatu tafriiqa yahay kanna saa u yeeshay kanna saa u yeelan waaye soo nafsa taqriirkii mafaahiimta aan taqriirin jirnay ma ayib mithl laba mithaal buu keeno alqaatilu ninka wax dilay laa yarisu dhexli maayo asxaabulmiiraadka lahaa ninkii wax dilay dhexli maayaa la yidhi inuusan dhexlin wasfu lqatli baa diiday halkaana waxaa la kala qaaday qaatil iyo hayru lqaatil taxaququ wasfi اlqatli baana tafriiqiyey tusaalaha labaad oo qowlihi alayh الsalaatu wasalaam ida اkhtalafa aljinsaani hadday iskhilaafaan fabiicuu kayfa shi'tum u gada yadan biyadin xaalu yahay waxyaabihii rabawiyaadka ahaa ikhtilaafu اljinsi hadduu dhaco inay sii la doono la isugu gadi karaa mutafaadilan laakiin xaalan ah bay tansiisisay xadiidkan waxaa ka muuqata haddaba wasfiga ikhtilaafuul jinsiga ah baa mu'ahir fi tajwiiz ah mu'ahir fi tajwiiz ah labadaas suuro laba nooc buu ka dhigay isagu raasiya ragga lamid ah ama laba qismi oo daabidkoodu kala noqonaya midna xukumkii kii kale lama sheegin sida suurada hore laa yariu lqaatilu qaatil ma dhaxlaya lakiin kaan qaatilahayn ma dhexlaya daahirka xadiidku waa maskuutun canhu bay dheheen lianna mawaanic kalaa jiri karta mawaanic kalaa jiri karta oo riqi iyo ikhtilaafu diin baa jiri kara saas darteed macnaha mafhuumkani kan wuxuu ku cad yahay qatligu naafin lilcilla naafiya inay tahay oo maanic min mawaanic irthi inuu yahay laakiin mafhuumul mukhaalafadiisu waa inuusan maanic ahayn qatligu yahay inuu dhaxli mutlaqan ma aha kaasi waa mafhuumu sifa laakiin mafaahiimtii kaloo dhan baa suurada dambe la israaciyo oo kal madkuuri buu la mid yahay ka kalena xukunkiisi in la sheegay waa haddii la yidhi ikhtilaafkii wuu bannaan yahay itixaadkii ma bannaanay ka dhigantaha yidhahdeen saa darteed tafriiqu markaad halkaa tiraahdo hal mithaal buu keenay ka annahu suuratun waaxidatun laakiin waxay leeyihin ma ahe shan suuro waay shan suuru tafriiqan dikru xukmi alaakhar marka la sheegayo oo ida ikhtalafa aljinsaani fabiicuu kayfa shi'tum lix nooc buu noqon karaa qaybood isaga laftiisu mid waa kano idaa wa adawaatu shard inuu waصfiga tafriiqu shardi yahay an yaqtarina bاshardi oo shardigu uu mufariqa yahay an yaqtarina bاlgaaya walaa taqrabuuhuna xataa yaطhurna faidaa taطaaharna faatuuhuna min xayt xataa yaطhurna gaayadaasi ilaa ay طaahir noqdaan mafhuumkii waad ku soo martay halka laakiin waxaa laga gartay xukumku waa waa waa lafdii buu ku leeyahay waa cad yahay uma dhowaan karti ka hor kadibse waa u dhowaan kartaa wey labadii suuraba waa la sheegay tafriiquna wuxuu ku yimid tafriiqadu bilgaaya bay ku timaadaa bilistinaa bay ku iman kartaa bay ku leeyihin suuro kaloo saddexaad haweenka haddaad furtaan waxaana aada u qadarteen fa nisfu maa faraltu maxaa ku xiga ilaa an yacfuuna ee fa nisfu maa faraltum baad siinaysaan oy leeyihiin ilaa an yacfuuna hadday cafiyaan ma laha wey marka ilaadani istinahan suuradan ay soo reebtayna waa la sheegay oo maba laha wey hadday cafide suuradan horena waa la sheegay oo way leedahay wey tafriiquna istinuhu ka dhashay waxaa la ogaaday marka in istinahani cafigu uu yahay iyo cadamulcafwi wasfiga ah inuu yahay mudashada iyo mudasho la-aanta labadaba taxaquq iyo cadamu taxaquqiisa suuro afraad oo tafriiq ay keenaanoo istidraak iyo adaatu listihnaa laakiin haddii la yidhaahdo laa yu'aakidukum allahu bilagwi fi iimaanikum walaakin haddaba lagwiga inaan laysu ysu qabanaynin wasfiga cadamulakhdigana lagwi inuu yahay cadamu lagwigana yu'aakhad u yahay labadaba xukunkii waa la tasriixiyey fatafriiquna biadaat alistidraak waay laakiin qolana waxay dhaheen istinaafu lxukmi masaladii markii la sheegay mid baa istinaafu lxukmi cusub la sameeyey istinaha iyo istidraaga iyo haayada iyo shardiga afar baad haysaa misanaad ku darso istinaaf xukumkiibaaba si cusub loo sheegayo waxay ku leeyihiin nabiga alay slat slam markuu haniimada ka hadlaysa ee loo kala yeelanayo liraajili sahman buu yiri ninka lugaynaya sahmi buu leehay walilfarisi sahmaani halkaa waxaad ka garatay raajilku hal saami buu lahaa fariskuna laba saami l kownuhu raajilan cillada abu saami ku yeeshay markii la isti'naafay farisna farisnimaduu kana ku yeeshay labadan isdaba socota raajil iyo faris waa mutadaadayn mise waa mutanaaqidayn ya calaaqadooda ma calaaqatu didiya mise calaaqatu naqiid kayf suura thaalitha ee wasiidka noqon karta waa tee faris iyo raajil dadku waa la socdaa dagaal baa lagu jiraa faris iyo raajil ka diyaaradda soo faris maaha ka dameerka saaraa faris maaha miya adug daa'iratu nisabi lmacaani waxaad leedihin calaaqada waadid ee naqiid maaha sheekh mantiq baan gallayo bal baas kale bay noo jeetay raggan aan fiirinayay musطalaxaadkii mantiqaha iyo calaaqadii daa'irat nisf inta laga xasuusto waa hora waxaan ku yihi waa inaad muraajacaysaan mar haddaad qiyaas soo gasheen iyo usuul soo gasheen mantiqi iyo muqadimadan waa hore soo akhriyeen raggii joogay waa in la muraajaceeya kii kalena waa inu soo akhriyaa saa darteed macaa waxaan arkaya rag mantiqii munawraqii wato si fiican baa la ysu taabtay waa la kululaaday <laughs> ya qiyaaska mantiqiga waa camaliya xisaabiya qiyaaska mantiqiga waa camaliya xisaabiya markaad ashkaas iyo aswaarta isku dhufatay darbiga la yidhaahdo intaasaa soo bixi oo muntijiya iyo caqiimaha soo bixi waa camaliya xisaab baxta ah wey markaad acdaadda taxsiilinayso dadan xisaab aqoonin ninkii la yihahda reer baadiye la yidhahda ku dhufiya aan aqoonin aan aqoonin ashkaal iyo duruub la dhuftay muntij iyo caqiima kala saar la yidhaahdo camaliya xisaabiya wuxuu geli dee ninkii faslu ra'ad garan waaye camaliya xisaabiya darteede koollada kollada baadiyaha dhamaashada ku dheji karna waa inuu gubaad waxa kalama sho yaal marka waxaga xisaabta lafteeda intaa mabaadida hoosaa bar waa in la bartaa marka wuxuu yidhi suurada istinaafkana lilraajili wa markii axkaam mukhtalifa la siiyey wasfiga raajilnimadii ee wasfiga inay awsaaftan raajil la doortay iyo la doortay fariska la doortay inay cilatu istixqaaqi sahmi alwaaxid wasahmayni tahay baa halkaa laga gartay ayib intaana waa suura araabica suura alkhaamisa alkhaamis iimaagii baynu weli ku jirnaaye annahyu waa in la iska reebo can mufawiti alwaajib waajib la isfaray wixii kaa tagsiinayaa lagaa reebay mithla wadarulbayca idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri illaahi awalka ayaddu waxay waajibisay alsacyi ila aljumuca intaa fascaw ilaa dikri illaahida wey kadib baa waxaa la daba dhigay beec baa laysu diiday inay cilada beeca laysugu diiday tahay liannahu yufawitu اljumuca fa yuqaasu calayhi kulu mufawitin waay cilada waxaan u raadinayno anigu beec kuma jira laakiin shir baan ku jiraa ka waran hal yuqaasu cala albeyci ma hiya cilat الnahyi fi can اlbeyc walidalika man laa yajibu calayhi الdihaabu liljumucati hal yaxrumu calayhi اlbeycu kaالnisaa'i wاlcabiidi la idan laa yajibu calayh wاlmusaafiri marka wadarulbayca ujeeddadu suurada bayca dadkoo dhan ma ahee siyaaqa uu ku yimid bacda alamri biاsacyi wiijaabi daalika waa nahyun can mufawiti lwaajibi wey waajibkii gudashadiisa la ysfaray marka wadarulbayca waxay ka dhigan tahay wadaruu maa yufawitu wixii idinka tagsiinaya cilada marka waxaan ogaanay beeca la isugu diiday liannahu yufawit inay tahay cilada tafwiit lwaajib ay tahay wa min hunaa baan kullu mufawitin uga qiyaasanaynaa walidaalika tan waxay kamid tahay suwarka mantuuqa inta laga tago cilada la tacmiimiyo oo suwarkii mantuuqaha qaar ka midana la ogolaado suwar mulxaqa ana la diido baabulqiyaasna way ku badantahy markaad cilada tidhahdaa tafwiit lwaajib beeca qadarka laa yufawitu lwaajiba mamnuuc maa horta wadarulbeyca mutlaqan ma aha beyca yufawitu lwaajiba wey marka labaad u baahanta inaad taxqiijiso kow horta waxaan aad aadaysaa waa uu kaa tagsiinaya waajib ma yahay mise maaha hal wajabad calayka aljumuuca watuwayman man lam tajib calayhi mufawit waajib maba yaallaa beecaysi beec mufawit waajiba maaha beecii la reebeen beec mufawit waajib u ahaa siyaaqii ayadda laba beecii aan mufawit ahayna waa la ogolyahay fascaw ilaa dikri qofkaan waajibkaaba ku dabaqmayni isaga wadarulbayca uma taalo laba waxaan ka tag siiqadii waan tacmiiminaynaa fi lmacnaa kullu mufawitin baan nahayna walow kaana hayra albeyc suwarkii beecana qaar baan nidhi dhib mala mar usan mufawit waajibba ku wahayn suwarkii beeca qaar baan ogolaanay sida xadiidkii laa yaqdiba in itnayn huwa qadbaan waxaan idhaha hadabkan waxaa loo diiday lianna mushawish xadda hadabka aan mushawishka ahayn waan ogolaanay waxyaaba aan hadab ahayn oo mushawishahoo dhan xanuunkii iyo murugadii iyo farxaddii badnayd o dhanna waan diidnay mushawish hadday noqoto ciladii baan tacmiiminay mantuuqina qayb baan isaga tagnay liannahu ciladii loo reebay baa laa tataxaqaqu fii bacdi suwari oo musamaha soo gelaysa markaa dee nala dagaalama waxaad dhahdaan mantuuqina way ka tegayaan waxa macaani ay rabaana way didinayaan ciladu hadday khafiya tahay eh, ah. hmm. madina ma leedahay madinadaa lagu xiraya khafiyo hadday tahay waana masalada raabicu malmunaasaba ee soo socota way juziyada aad ka hadlayso ha zamanka sacyiga ee jumcadii aad ku gaadhayso ee aqali zamanka aad ku gaadhaysa wixii hadduu wakti kaaga soo harayo mufawidkii maada gaadhin mufawidkii maada gaadhin tufariq bayna man waman qofka masaajka ka yar durugsan kuwa kuwii ku gadanaya idan tufariq khudbada jumcada xuduurkeedu soo min alkhudbati maa mise qablaha wujuubka min alkhubati waayo min alkhubati waayo ninka labaatan daqiiqa soo soconaya yaxrumu calayhi albeycu qabla cishriin daqiiqa ninka daqiiqataynna yaxrumu calayhi albeycu qabla daqiiqatayn mufawidkii waaya adiga ayib intaas haddaad fahantay waa mufawit lilwaajib waaye ciladuna beyca la isaga diiday laysugu diiday liannahu yufawit alwaajiba almadkuura qablahu fi laaya asacyi ila ljumucatidii wa kulu mufawitin lilwaajibi mamnuucun halkaa uun qiyaasta geli adeer ma salaad iyo beec baad hadda isaga qiyaasatay hal lagu dheh la rabo wadarulbayca lbayca abwaabu اlbuyuuc abwaabu اlmucaamalaat abwaabu اlaadaab adaau اlxuquuq shaygu hadduu yufawitu maa huwa awlaa minhu awjabu minhu halkan qiyaaskan halkan unbaad ka jiidi warniha wadarul baycayba cibaadadii iyo meel walbaba geeya halagu <laughs> dha hadii lagu rabo adeer waxaadan garanayn baa laga hadlayaae markaad soo barato la soo gaadhun ku dheh kii naxwoolaha ahaa iyo kii tajwiidka ahaa meesha isku qabsadeen soo ma in allaaha iyo huwa allaahu iyo kaana allaahu iyo in allaaha iyo min allaahi iyo kii naxwoleygaha iyo kii tajwiidka iyo lafduljalaalha tafkiimki iyo tarqiiqi isku qabsada dee adun baa markaa rabtana weyda xadiidka midna xadiid bay isku qabsaden xadidka rabta adun baa daciif dhihi ka rabtan adun baa saxiix dhihi adigana meesha rabta adaa godi wey meesha rabtana kordhiga meesha rabta may qaacidaa la raaca may kana qaacidaa la raacaa bu ka wad wey intaasi iimaagii baa ku dhammaaday waan kaga baxnay duruqdii nas sariixa nas sariixu ama qaaطica ama daahira طariiqu اlأwl buu ahaa طariiqu الثaaniي alimaa buu ahaa aلthaaliثu طariiqa labaad ee min aطuruq اdaalati calى اlciliyati waxaa weeye alijmaacu in shaygan ciladiisu sidan tahay in la ysku raaco ka tacliili taqdiimi اlakhi cilaynta la ciilay baa tusaalaha u ah walaal in la hor mariyo minal abaweyni aabbiyo hooye ay wadaageen qofkan calaal akhi baa laga hormarinayaa minal al abi aabakari ay wadaageen fil irti dhexalka shaqiiqu waa ka badan yahay dhexalka waa kaleeyahay liabki leesh biimtizaaji nasabayni bisababi imtizaaji nasabayni labada nasab ee xagga aabbiyo xagga hooyada ee isku milmay buu kaga xoog badan yahay cilladaa imtizaaju nasabayn buu kaga yeeshay asal miiraadka waxaa lagu yeelan jiray nasabkii wixii zawaajiyi aan ahayn waxa iyo walaa iyo aan ahayn labadaa marka laga reebo asbaabu miiraathi alwaraa halaatha kullu yufiidu rabbahu alwiraatha soomaya wahiya nikaax iyo walaa marka laga reeba nasab baa asal walaaltinimay labadooda ku muteen walaaltinimadii midna nasabka kan ka dhexeeya waa jiha waaxida midna jihateen isku darmaday way imtisaaju nasabeynka waa shaqiiqi taa inuu kaga mudan yahay dhaxalkabaa ijmaac ah buu ciladaas shaqiiqaa ka leh bil ijmaaci wamaa hiya alcilla waxaa lagu ijmaacay buu ihi imtizaaju nasabeyn inay tahay suuradee lagu ijmaacay fii suurati alirthi ayb haddaan taqdiimkaas ogaana cilatu taqdiimka waa imtisaaju nasabayni bilijmaaci fi lirthi fa yuqaasu calayhi fi اnikaaxi wاlwilaayaati wagayriha haddii meydkii janaaze lagu tukanaya kowdhe haddii gabadhii nikaaxi iyo wilaaya la yeelanayo labadhe haddii ilmihii wilaayada sagiirka ahaa la yeelanayo wilaayatu calaa maalihi ay tahay mas'aladii ijmaaca ahayd fi lirthi ciladu imtizaaju nasabaynka ahayd baa meeshana taalla lishaqiiqa wada hormarid dee marka shaqiiqa wada hormari qiyaasan suura waa ijmaac suwar kalena waa qiyaasan cilada imtizaaju nasabaynkaa waay waxaan rajaynaya intaas suuradu inay waadix tahay caawa halkaas waynu ku dayna